أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka labaatanaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب wsala allahu calaa muxamadi wacalaa aali muxamed sheekhu waxa uu yidhi raximah ullah alfatxu cala alimaam furitaanka qiraa'ada loo furo imaamka oo bimacnaa meeli hadday ka dheeh gasho loo sheego siday qiraa'adu ku saxan tahay lagu baraarujiyo loo sheego taasaa laga tilmaamayaa fatxi wa sanna waa sunneeyey nebigu sala allahu alayhi wasalam alfatxa cala alimaami furitaanka imaamka loo furaayo ayuu sunneeyey idaa lubisat calayhi marka laga dheehgeliyo alqiraa'atu akhrinta laga dheehgeliyo in loo furo ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam sunneeyey oo jideeyey faqad sallaa xaqiiqaha waa tukaday nebigu sala allahu alayh wasalam salaatan salaad buu tukaday fa qara'a fiiha wuxuu ku akhriyey salaadda gudaheeda qiraa'u ku akhriyey fa lubisa calayhi qiraa'adii waa laga dheehay oo yacni waa ka qaldantay falama insarafa markuu salaaddii ka soo gaddoomay oo ka soo baxay qaala wuxuu yidhi liubayin ubayi ibnu kacbin wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam asallayta macana ma nala tukatay qaala wuxuu yidhi ubayi ibnu kacbin nacam haa waa idinla tukaday qaala famaa manacaka an taftaxa calaya waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam maxaa kuu diiday inaad ii furto qiraa'ada bimacnaa meesha iga dheh gashay inaad markaa ii saxdo aad ii furto maxaa kuu diidey xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo ibnu xibbaan iyo tabaraani baa soo wariyey khadaabina wuxuu yidhi sanadkiisu waa jayid nawowina waa saxiixiyey sheekh albaanina waa saxiixiyey wuxuu uhi bisanad saxiix xadiid kale oo shabbahana waxaa soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey xadiidkaa kale oo waadici uu saxiixiyey marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan imaamka haddii qiraa'adu ay ka dheeh gasho oo meele ka qaldanto in looga saaro oo loo sheego sida saxan la akhriyo si siuu ugu baraarugo sida saxan isaguna inuu akhriyo taasina salaaddii waxba yeeli mayso asal ahaanna waxay soo gudagelaysaa in macruufkana la amro xumaantana la reebo deliil gaarana dee waa leedahayoo xadiidkanuu nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam famaa manacaka an taftaxa calaya maxaa kuu diiday inaad qiraa'ada ii furto waxaa ku jirtaa sharciye nebigu sharciyeynaayo in imaamkii qiraa'adu ka dheeh gasho loo saxo oo looga saaro sida looga saarayaana ma aha hadal kale in lagu hadlaayo ee qiraa'ada saxani siday tahay ayaa la akhrinayaa suu isaguna markaa u baraarugo u akhriyo waxaa jira haddaba xadiis abu daawuud wakayruhu soo wariyeen oo caliyu bnu abi taalib laga soo wariyey marfuucnimona loo soo wariyey oo odhanaya yaa caliyo laa taftax cala alimaami fi asalaa caliyow imaamka ha u furin salaadda oo qiraa'ada yacni ha uga saarin baa macnuhu u dhacaya xadiidka abu daawuud uu soo wariyey wuxuu ka soo wariyey min طariiqi abi isxaaq can alxaarisi can caliyin marfuuca xaariskuna waa xaaris oo waa daciif culamada qaarna dacfi daran baabay ku sheegeen abi isxaaqna waa mudallis waanu cancaneeyey sidaas aawadee xadiidkaasi waa daciif imaamu nawowi wuxuu idhi markuu xadiidkaa cali sheegaayey daciifun jiddan aad buu daciif u yahay xadiidkaasi oo dacfigiisu waaba daran yahay markaa mar calaa kulli xaal mar hadduu daciif yahay saxiixii ma qaabilaayo mana caaridaayo waxaanuu ka dhigan yahay inaanu jirin oo kaleu ka dhigan yahay kaa daciifkahay alisticaadatu waltaflu fi asalaati lidafci alwaswasa magangalka ilaahay la magan galo shaydaanka sharkiisa laga magan galo wataflu iyo tufista fi salaati salaadda gudaheeda la tufo oo loo tufo lidafci alwaswasa shaydaanka waswaaskiisa in la daafaca loo tufaayo ayuu sheikhu halkana kaga hadlayaa wa qaala lahu wa qaala wuxuu yidhi lahu nebiga sala allahu calayh wasalam uu ku yidhi cuhmaanu bnu abilcaasi saxaabigii cuhmaanu bnu abilcaas la odhan jiray wuxuu nebiga ku yidhi sala allahu calayh wasalam radia allaahu canh saxaabigaa ilaahay raalliha ka noqde yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ina ashaytaana qad xaala baynii wa bayna salaatii wa qiraa'atii shaydaanku wuxuu kala teeday aniga iyo salaadaydii iyo akhrintii aan qiraa'ada salaadda ku akhrinaayey ayuuna kala teeday oo qiraa'adii buu iga teeday oo iga qalday yalbisuhaa calaya waa iga dheehgelinayaayo waa iga qaldaya waa labasa yalbisu ta khaladkiiyo dheehista ahi yadaana loo jeedaa fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam daaka shayaanun kaaga aad sheegaysaa waa shaydaan shaydaankaasoo yuqaalu lahu khinzibun yacni khinzib la yidhaahdo khinzabun iyo khinzibun mid walba waa loo dabdiyaa oo in zaada la kordhigo iyo in lahoos dhigo iyo in khaada lahoos dhigo iyo in la kor dhigo labada mid walba waa loo dabdiyaa fa idaa axsastahu waa shaydaan magiciisa khinzab ama khinzib la yidhaahdee markaad dareento fatacawad billaahi magangal ilaahay minhu shaydaanka ka magangal inuu kaa badbaadiyo ilaahay ka magangal wadfun utuf calaa yasaarika xaggaaga bidixna yacni markaa candhuufo yar markaa utuf bimacnaa waxa weeye tafligu waa candhuufo iyo markaa waa neef in yaroo qoyaani ku jirto neef iyo qoyaan isku jira wey waxaad xagga bidixna u tuftaa halaathan saddex goor u tuf qaala wuxuu yidhi saxaabigaasi fa facaltu daalika waan sameeyey sidaas fa adhabahu allahu cannii ilaahay waa iga kaxeeyey oo waa iga tegsiiyey xadiidkana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa in allah la magan galo oo sharka shaydaankiiyo waswasadiisa laga magan galo iyadoo weliba markaa xagga bidixna yacni neef iyo candhuufe isku jirta loo tufaayo saddex goor salaadda gudaheeda marka qofka qiraa'ada uu akhrin kari waayo shaydaanku ka qaldo xagga bidix tufista loo tufayana loogama jeedo inuu ruuxu qibladii ka jeesanayo xabadkiisa ama laabtiisa qiblada ka jeedinayo loogama jeedo ee waa inuu afka yaro leexiyaayo dabeed xaggaa u yaro tufaa taasaa laga tilmaamaya waxaa laga qaadanayaa shaydaanku wakhtiyada qaarkood qofka inuu qiraa'ada ka dheeho oo uu ka qaldo oo uu ka waswaasiya inay dhacdo dawadeeduna inay tahay isticaadada ilaahay la magan gelaayo shaytaanka laga magan gelaayo alrukuucu waxa uu sheikhu halkanna kaga hadlayaa rukuucda humma kaana intaa dabeed wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa faraqa markuu ka faaruqo min alqiraa'ati akhrinta uu qiraa'ada akhrinaayo oo faatixada iyo suuradda kale ka dambaysaba uu akrinaayo markuu ka faaruqo sakata mid aamusa ayuu ahaa saktatan aamus buu aamusi jiray aamus hal mar ah ayuu aamusi jiray xaaladdaas humma rafaca dabeedna saruu u qaadi jiray yadayhi labadiisa gacmood cala alwujuuhi almutaqadimati xaaluu wejiyadii soo hormaray ku sugan yahay ayuu sare u qaadi jiray fii takbiirati liftitaax takbiirta ama allahu akbarta salaadda lagu furfuranaayo wejiyadii ku soo hor ama xaalay wejiyadaasi ku sugan yihiin fii takbiirati aliftitaax ay ku sugan yihiin takbiiratulixraamka salaadda lagu xidhanaayo wejiyadii ku sugnaa oo saddex wejaynu soo marray oo gacmaha iyo takbiiratulixraamka isla mar in la samaynaayo gacmaha sare loo qaadayo takbiiratulixraamkana isla markaa la odhanaayo iyo maya in takbiiratulixraamka la hormarinaayo oo marka la takbiirto dabadeed gacmaha sare loo qaadayo iyo maye in waxa weeye gacmaha rafcigooda la horraysiinayo gacmihii markii la rafciyey dabadeedna markaa kadib in la takbiiranaayo marka saddexdii weji ee caynkaas ahaa ee halkaa ku bannaanaa saddexda saddexdoodii baa ku bannaanaanaya takbiiraadka takbiiraatulintiqaalka ah iyo ee rafciga gacmaha la kor qaadayo ma isla mar baa la samaynayaa mise takbiirtaa la hormarinaya mise rafcigaa la hormarinaya takbiiratu iftitaaxna waxaa loo jeedaa takbiiratulixraamkaa loo jeeda waa tii salaadda lagu furfuranayo lagu bilaabanayay ama lagu xidhanay wa kabbara waa takbiirtay nebigu sala allahu alayh wasalam wa rakaca waana rukuucay oo intuu gacmihii sare u qaaday oo u takbiirtay oo allahu akbar yidhi ayuu markaa waxa weeye rukuucayna wuxuu kulmiyey inuu gacmaha sare u qaado iyo inuu takbiiratu lintiqaal eh, takbiirto iyo inuu rukuuco wa amara bihimaa waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam bihimaa yacni takbiirtaa iyo rukuucdaba waa amray almusii'a salaatahu kii salaadiisa xumeeyaa nebigu sala allahu alayh wasalam amray oo faqaala lahu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam innahaa laa tatimmu salaatu axadikum innahaa qisadu laa tatimmu ma dhammaystirmayso weeye salaatu axadikum midkiin salaaddiisu ma dhammaystirmayso weeyaan xataa yusbiqa ilaa uu kaamil yeeloo dhammaystiro alwuduu'a weysada uu dhammaystiro kamaa amarahu allahu siduu ilaahay u amray uu dhammaystiro dabeed waa soo waday xadiiska humma yukabbir allaaha dabeedna markaa uu allaha takbiirto allahu akbar uu yidhaahdo oo ilaahay weyneeyo wa yaxmadahu uu ilaahay mahadiyo wa yumajjidahu uu ilaahay weyneeyo tamjiidku waa tacdiimka iyo weynaynta weeye wa yaqra'a uu akhriyo maa tayasara kii fududaaday uu akhriyo min alqur'aani qur'aanka xaggiisa uga fududaaday ama xaal kaa fududaaday qur'aanka ka mid yahay mimaa callamahu allah uu akhriyo kii u fududaaday oo yacni markaa qur'aanka ka mid ah ama xaal uu qur'aanka ka mid yahay mimaa callamahu allahu ku ilaahay baray yacni markaa xaal uu ka mid yahay wa adina lahu fiihi uuna u fasaxay oo bimacnaa waxaa loo jeedaa uu amray baa loo jeedaa wa adina lahu fiihi uu fasaxay waxaa laga tilmaamayaa uu amray oo tacliimkiiyo idnigaa la israaciyey idniguna oggolaanshaha la yidhaahdaa humma yukabbira dabeedna uu takbiirto waa wa yarkaca uu rukuuco wa yadaca uu dhigo yadayhi labadiisa gacmoodna calaa rukbatayhi labadiisa ruug uu saaro xataa tatma'inna waxa uu ruugaga gacmaha rugagga saarayaa ilaa ay ka xasilayso mafaasiluhu xubnihiisu ay ka xasilayaan wa tastarkhiya ay ka debcayso oo ay markaa istirkhaaga waxaa loo jeedaa degenaanshaha ayaa laga tilmaamaya alxadiida xadiidka dhammaystir sheekhuu wuxuu inoogu bilaabay xadiis tilmaamaayo nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu qiraa'ada ka faaruqo inuu markaa aamusi jiray takbiiratulixraamka markuu xidho nebigu sakata hunayatan in yar buu aamusi jiray dabeedna markii la weydiiyey maxaad tidhaahdaa markanada aamusto waa kii yidhi waxaan idhaahdaa allaahumma baacid baynii wa bayna khataaya ducaaulistiftaax baan akhriya yacni taasi waa sugantae saxiixay ku sugantay aamus labaad ayay axaadiista qaarkood ay sheegeen aamuska labaadna wuxuu yahay marka qiraa'ada laga faaruqo oo uu nebigu qiraa'ada dhammeeyo intaanu rukuucin inuu aamusi jiray kaana waxaa lagu soo wariyey xadiidka samura ayaa lagu soo wariyey xadiidka laakiin sixadiisa nadar baa ku sugan sheekh albaanina sifatu salaadka xadiiska waa geliyey oo waa ku soo arooriyey waxaanay u eg tahay inuu markaa quweynaayey laakiin haddana markii dambe wuxuu ku dembeeyey xadiidka inuu daciifiyo xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud iyo xaakim iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey ha yeeshee daara qudni ayaa cilleeyey oo inqitaac ku cilleeyey xadiiskana wuxuu ahaaday min riwaayati alxasani can samura khilaaf badan baa ku jira xasanulbasri samura wax ma ka maqlay mise kama maqlin mise xadiisulcaqiiqo keliyuu ka maqlay waxaynay u badiyaan culamo badani inuu xadiisulcaqiiqa keliya ka maqlo aanu wax kale ka maqlin laakiin bacdi kale oo sugaya ayaa jiraa inuu axaadiis kale aan xadiisulcaqiiqa ahayn inuu ka maqlayna bacdi sugaya ayaa jiro culamada ka mid a calaa kulli xaal haddiiba la qadaro laga soo qaado xadiisulcaqiiqo waxaan ahayn inuu ka maqlay haddiiba laga soo qaado marka lafteeda xadiidkan waxba u tari mayso waxayna waxba ugu tarayn xasan waa mudallis xadiidkana waa cancanay wax samaaco u sheegay ma jiro culamo badanna marka horeba waxay arjaxayaan xadiisulcaqiiqa keliya unbuu sabuuro ka maqlay kana xadiisulcaqiiqa ma aha haddii fardan wa taqdiiran la qadaro siday culammada qaar sheegayaan oo ah xadiiskaa waxaan ahayn inuu samuro ka maqlay xasan haddiiba la qadaro sidaa laga soo qaadana waxa weeye markaa lafteeda ee haddii aanu samaac sheegin ee uu cancaneeyo xadiiskiisa lama xujaysanayo ama lama qaadanayo waayo ninka mudalliska waxa uu cancaneeyo can ku wariyo oo aanu samaac tasriixin lama xujaysta waa la daciifiya kanna waa nooca wey sheekh albaanina waxa uu ku tegey inuu xadiisku daciif yahay ayuu ku tegey oo irwaa lkhaliilka iyo daciifada labadaba waa ku daciifiyey silsilatu axaadiisi daciifa mujalladka labaad ayuu xadiiskan ku daciifiyey safxadda shan iyo labaatan raqamka xadiiskuna waxa weeye waa shan boqol iyo toddoba-iyo afartan min adaciifa culammada se xadiiska sugaya sukuutkan waxay yidhahdeen sukuut dheer ma aha oo waxay yidhaahdeen waa sukuut yaroo gaaban waxa uu ibnulqayim ku qadaray iyo culamo kaleba waa intuu markaa yacni ka neefsanayo ee yacni neefta uu iska gurayo ama markaa waxa weeye qiraa'adii uu akhrinayey intuu neefta iska soo tuurayo intaa yar wey laakiin aamus dheer oo wax laga akhrin kara ma aha saas aawadeed sheekhulalbaani laftiisu daciifada mujalladka labaad markuu kaga hadlaayo xadiidkan waxa uu tilmaamayaa sukuudka dheer ay culammada qaarkood ay qabaan inuu imaamku aamuso aamus dheer u aamuso aamuskaa dheere uu aamusan yahay inuu markaa ma'muumku qiraacada akhrinayo faatixada oo wakhtigaa la eeganaayo una dadka u sugaayo in markaa inay ka akhrin karaan faatixada sukuudka caynkaasi sunnada kuma sugna oo waa mid markaysagaa daciifo aan sugnay weliba markaa xadiidkan eh, lafdihiisa ikhtilaaf baa ku sugan oo aamuskani wakhtiguu dhici jiray ma markuu qiraa'adoo dhan ka faaruqabaa oo xataa suuradda faatixada ka dambaysa uu akhriyo mise markuu faatixada keliya akhriyo uu suuradda kale doonaayo inuu akhriyo aanu weli suuraddii kale akhriinin markaasuu aamusi jiray riwaayaadku waa iskhilaafsan yihiin oo taa lafteeda ibdiraab baa ku sugan waxayse riwaayaadka badankoodu ku soo arooreen markuu qiraa'adoo dhan ka faaruqo in xaaladda caynkaasa aamuskani dhici jiray maba see sugnee saas aawadeed sheekh albaani wuxuu odhanayaa aamuskaa dheer ee ay markaa shaaficiyada qaarkood ay istixbaabeen ayna yidhaahdeen waa inuu imaamku aamusaa wakhtigaana waa in faatixada lala eegtaa wuxuu odhanayaa waa bidco culammada qaarna waa ka soo naqliyey culammada uu ka soo rarayna waxaa ka mid a ah shaekhulislaam ibnu taymiya oo hore isaguna u sheegay aamuskaa dheer ee wakhti faatixada laga akhriyo imaamku aamusayo oo ay maamuumintu ka akhrin karaan inuu yahay mid bidcaah oo aan sunnada ku sugnay marka mawdica caynkaasa ayuu sheikhu kaga hadlay masaladana ku tafsiiliyey si fiicanna uga caddeeyey marka xadiiskii keliya loo cuskanayay maadaama uu daciif noqday waxa uu noqonayaa in sukuudkan hadda shiikhu inoo sheegayaa shardigiisa inay ku sugnayn yacni bishahaadati alalbaaniyi nafsi siduu albaaniba ka markhaati kacay oo yacni isaga laftiisuba u caddeeyey xadiiskani marka isaga inuu daciif yahay oo sidaas yadaa caddeeyey wuxuu sheekhu tilmaamay in nebigu sala allahu alayh wasalam gacmaha rafcin jiray oo sare u qaadi jiray markuu takbiiranaayo oo uu doonaayo inuu rukuuco rafcigaa yadaynka la rafcinayaana waxa uu yahay mid waxa weeye nebiga sala allahu alayh wasalam sunnadiisa ka mida uuna daa'imay oo saddex xaaladood nebigu waa daa'imay bale afar xaaladood waa daa'imay gacmaha la rafcinaayo afartaa xaaladood waxay tahay waa takbiirada takbiiratulixraamka markuu xidhanayo gacmaha sare u qaadi jiray wuxuu kaloo gacmaha sare u qaadi jiray markuu rukuucayo ee takbiiratulintiqaalka rukuucda uu markaa takbiiranayo markaana gacmaha sare u qaadi jiray mar saddexaad iyadana gacmaha sare u qaadi jiray oo markuu rukuucda ka toosaayo oo ou ictidaalka istaago xalka caynkaasana gacmaha waa rafcin jiray saddexdaa rafcina waa laasima deliil kaleoo saxiixina wuxuu ku soo arooray mawdic afraad oo gacmaha la rafcinaya inay jiraan sida inoo iman doonto mawdica afraadna wuxuu yahay waa markuu ragcadda saddexaad u kacaayo rafciyo kaleoo wakhtiyada qaar uu samayn jiray wakhtiyada qaarna aanuu samayn jirin waa jiraan way inoo iman doonaan kuwaasi Ah, rafciga la rafcinaayo gacmaha marka la rukuucayo la rafcinaayo iyo marka ictidaalka mid walba la rafcinayo axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waxay uga soo aroortay si mutawaatir ah siduu markaa sheikhuba sheegaayo tacliiq hoose ku sheegaayo ahlucilmiga badankooduna waa qaateen oo waa ku camal faleen oo ay ka mid yihiin imaamiyaalka saddexda ah, ah imaam maalik iyo imaam shaafici iyo imaam axmed iyo fuqahada iyo muxadisiinta kale badankooduna sidaas yadaa bay ku tageen abu xaniifa laakiin wuxuu qaatay keliya takbiiratulixraamka in la rafcinaayo gacmaha laakiin takbiiraha kale inaan takbiiratulixraamka ahayn ta lagu xidhanayo taan ahayn inaan gacmaha sare loo qaadayn ayuu abu xaniifa ku tegey waxaana laga yaabaa axaadiistu inaynay soo gaadhin sheegaysaa in nebigu sala allahu alayh wasallam markuu rukuucaayo ama doonayo inuu rukuuco iyo markuu rukuucda ka toosayo oo istaago inuu labada mid walba rafcin jiray iyo markuu ragcadda saddexaad u kacaayo inuu iyadana rafcin jiray oo uu gacmaha sare u qaadi jiray waxaa la soo naqliyaa in cabdullaahi ibnu mubaarak iyo abu xaniifa isku dhinac tukadeen markaasaa abuu xaniifa ku yidhi baa la yidhi waxaan ku arkayey salaadda markaad ku jirto adoo marba gacmaha sare u qaadaya aan ku arkaye ma inaad duushaad doonaysid cabdullahi mubaarak buu ka odhanaya markaasuu cabdullahi mubaarak wuxuu ku yidhi adiga laftaadu markaad salaadda xidhanaysay waxaan ku arkay adoo gacmaha rafcinaya oo sare u qaadaye haddaad doonaysay markii hore inaad duusho aad sidaa gacmaha sare ugu qaadaysay anna intii dambaan doonaya inaan duulo yaa qiso noocaasaa la soo naqlaya marka waxaa lala yaabay baa la yidhi markiiba siduu ugu jawaabay cabdullahi mubaarak xanafiyada qaarkood mas'aladaas waa khilaafeen abu xaniifa oo waxay ku tageen sida jamaahiirtu qabaan axaadiistuna ku soo aroortay oo bacdu alxanafiya waa khilaafeen abu xaniife masalada waa ku khilaafeen xadiiskayna raaceen waxaa kale uu sheikhu inoo sheegayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam amray ninkii salaaddiisa xumeeyey inuu takbiirto eh, rukuucana marka rukuucdu waa rukni arkaanta salaadda ka mida culammaduna waa isla ogol yihiin in rukni arkaanta salaadda ka mida ay tahay oo la-aanteed haddaan la rukuucin salaaddu aynay asaxayn taa waa la isla ogoliy takbiirtan takbiiratulintiqaalka ah ee lagu rukuucayo yada xukunkeedu waa maxay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan oo ay shaaficiyadu ka mid tahay waajib ma aha takbiirta takbiiraatulintiqaal ee waxay yidhaahdaan waxay noqonaysaa markaa sunna ayay markaa noqonaysa oo hay-aadka salaadda inay ka mid tahay bay ku daraan culamada odhanaysa takbiiraatulintiqaal waajib ma aha waxay u cuskadeen oo ay yidhaahdeen xadiidkii ninkii salaaddiisa xumeeyey laguma sheegin takbiirtaas ahlucilmiga qaarkood baa saa yidhi mar haddaan xadiidkaa lagu sheegin waajib ma aha laakiin saxiixu waxay tahay in takbiirada takbiiratulintiqaalka ah inay waajib tahay baa sax ah culammada yidhi markaa takbiiratulintiqaalka laguma sheegin xadiisu musii'i salaatii laguma sheegin waxay ka hadleen iyagu inaynay arkin laakiin xaqiiqadu waxay tahay in markaa lagu sheegay ee iyagaan arkin ama iyagaa ilaawey markay hadalkaa sheegayeen in lagu sheegay bay ilaaween amaba waynay taalacan oo waanu soo gaadhin riwaayada sidaa sheegaysa sheekhu waxa uu inoo tilmaamayaa xadiidkaa laftiisa ay leeyihiin laguma sheegin in lagu sheegay ayuu sheikhu markaa tilmaamaya oo abu daawuud iyo nasaa'i ay soo wariyeen iyo xaakimba saxiixna ay tahay saas aawadeed mar haddii xadiiskaa lagu sheegay ninkii salaaddiisa xumeeyey lana yidhi salaaddiisu ma dhammaystirmayso ilaa uu takbiiradaana la yimaado takbiiraatulintiqaalku waxay ka mid tahay waxyaalaha loo shartiyey oo lagu xidhay tamaamka salaaddu dhammaystirmayso marka xadiiskaa qawliga ah mar haddii la hayo ficil ahaanna nebigu daa'imay sala allahu alayh wasalam oo xayaatadiisa marnaba aan laga soo naqlin salaad salaadaha ka mida inuu takbiiraatulintiqaalka ka tegey waana daa'imay waxaanu sheegay ruuxu haddaanu la imanin takbiiraatulintiqaalka sida takbiirta rukuucda lagu gelaayo ta sujuudda lagu gelaayo ta laga soo toosayiyo kuwa la midkaa yacni haddaanu la imanin inaan salaaddiisu dhammaystirmay waxaa laga qaadanayaa inay waajib taa laga qaadanaya waana qowlka saxiixa weeye labadaa shay baa labadaba laga deliishanaya dawaamka uu nebigu daa'imay iyo xadiiska qowliga ee musiibu salaatii in lagu sheegay sifatu rukuuc rukuucda sifadeeda ayuu sheikhu halkanna kaga hadlayaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yadacu mid dhiga buu ahaa kafayhi labadiisa markaa cukur wuxuu saari jiray calaa rukbatayhi labadiisa ruug ayuu saari jiray xadiidkana waxaa soo wariyey bukhaari baa juz lqiraa'a ku soo wariyey abu daawuud baa soo wariyey nasaa'i baa soo wariyey xaakim baa soo wariyey imaam axmed baa soo wariyey daara qudni iyo xaakimna waa saxiixiyeen sheekh albaanina waa ku raacay takriijka hoose waxaa inoo taallaa bukhaari iyo abu daawuud baa soo wariyey laakiin sida saxiixa waxay tahay bukhaari riwaayadiisa in la qaydo oo la yidhaahdo juz'ulqiraa'a uu ku soo wariyey waayo haddii la itlaaqo la yidhahdo bukhaari baa soo wariyey waxay u dhacaysaa saxiixuu ku soo wariyey laakiin haddii laga tilmaamayo kutubtiisa kale kitaab ka miduu ku soo wariyey haddii looga jeedo waa in la xadidaayo kitaabku ku yahay waa in lagu qaydaa riwaayada oo farqa u dhexeeya marka la itlaaqo oo la yidhahdo rawaahu lbukhaariyu iyo marka lahe rawaahu lbukhaariyu fii juz'i alqira'a yacni marka ama fii kada kitaabkiisa kale caynkaa caynkaasu ku soo wariyey marka la yidhahdo marka xadiidkana fii juz lqira'a kusoo wariyey waana saxiix wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam ya'muruhum mid amra buu ahaa saxaabada bidaalika kaas ayuu amri jiray in marka la saaro labada markaa baabaco ama labada cukur la saaro labada ruug la kala saaro marka la rukuucayo xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa amara bihi waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam rukuucda sidaa loo rukuucayo labada baabaco ruugyada la ruugagga la saarayo aydan noqoshaynu ku noqonnaye almusii'a salaatahu kii salaaddiisa xumeeyey ayuu nebigu amray kamaa marra aanifan sidii markaa ku soo martay yacni ama ina soo martay aanifan haddeer ina soo martay wuxuu u jeedaa xadiiskii markaa baabka hore uu sheikhu ku keenay oo waxaa ka mid ahayd wayadaca yadayhi calaa rukbatayhi wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yumakkinu mid tamkiiniya oo si fiican ugu qabta ayuu ahaa yadayhi labadiisa gacmood min rukbatayhi labadiisa ruug buu si fiican ugu qaban jiray waa tamkiinin jiray bimacnaa si fiican buu ugu qaban jiraa laga tilmaamaya kaannahu qaabidun calayha wuxuu u tamkiinin jiray oo uga buuxsan jiray ama gacmaha si fiican u saari jiray si aad markaa mooddo inuu markaa labada ruug qabanayo aad mooddo waxaa soo wariyey bukhaari iyo abu daawuud ayaa soo wariyey bukhaari wuxuu soo wariyey qadarka hore oo kaana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi laakiin qadarka dambe oo kaannahu qaabidun calayhima wuxuu u tamkiinin jiray si aad mooddo inuu markaa labada ruug qabanayo ziyaadadaa waxaa iyadaa la gaar noqday abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu khusayma la gaar noqday waana saxiixo wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam yufarriju mid kala kaxeeya buu ahaa bayna asaabicihi farihiisa waa kala kaxayn jiray marka uu rukuucaayo oo uu ruugagga markaa qabsado yacni markaa faraha iskuma dhowayn jirinoo faraha sidaa isuguma qaban jirin ee faraha waa kala kaxayn jiroo farba meel buu dhigi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey xaakim ayaa soo wariyey abu daawuud atayaalasi iyo abu daawuud asijistaani intuba waa soo wariyey waana saxiix laba dariiqoo kala duwan buu leeyahay sheikhu takhriij ahaanna waa ijmaaliyee xadiisku waxaa loo soo wariyey isagoo min xadiisi abi xumaydin isaacidi isagoo ah oo sanadkiisana ibnu lahiica ku sugan yahay kaa waxaa soo wariyey abu daawuud abu daawuudna waxaa ka sii warinaya oo dariiqiisa ka wariyey waxaa ka sii wariyey bayhaqi markaa sanadkaa dacfaa ku yara jira waxaase kale xoojinayaa xadiis kaleoo oo markaa waa'il ibnu xujri uu leeyahay oo odhanaya kaana idaa rakaca faraja bayna asaabicihi isagana xaakim baa soo saaray waa xaakimna wuxuu ihi waa saxiix calaa sharti muslim albani laftiisuna waa ku raacay marka calaa kulli xaal labada marka waxaweeye ariiq ama labada markaa waxa weye xadiis waa isquweynayaan takhriijka markaa uu sheikhu sheegayna waxa weeye majmuucun majmuucunbuu markaysagaa ka raacayaa oo markaa waxa weeye u wada tiri wa amara bihi wa amara waa amray bihi almusii'a salaatahu sifadaa wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam kii salaaddiisa xumeeyey ayuu amray sifada caynkaas ah oo faqaala wuxuu yidhi sifada sidaa loo rukuucayo oo waxau yidhi idaa rakacta fadac raaxatayka calaa rukbatayka waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa rakacta markaad doonto inaad rukuucdo ay idaa aradta an tarkaca fadac waxaad dhigtaa raaxatayka labadaada calood waxaad dhigtaa raaxadu waa calaa casha fadac waxaad dhigtaa raaxatayka labadaada calaacalood waxaad saartaa calaa rukbatayka labadaada ruug saar suma farrij dabad kala kaxee bayna asaabicika farahaagana kala kaxeeyo farba meel dhig suma mkus dabeedna ku sugnow lawyadaa aad haysato xataa yaakhuda ilaa uu ka qaadanayo kullu cudwin xubin kastaaba ma akhadahu meeshu uu qaadan lahaa markaysaga uu qaadanayo makaankiisii uu tegaayo xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu khusaymiya ibnu xibbaan baa soo wariyey labadooda saxiix bay ku soo wariyeen waana saxiixiye sheekh albaanina waa saxiixinaya wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yujaafi mid waxa weeye kala fogeeye buu ahaa wa yunaxi mid ka fogeeye buu ahaa wa yunajii buu qorayaa laakiin jiimka dhibicda ku dhacday waa khata' matbaci ah waa xa weeye wa yunaxii weeyaane wa yunajii aha wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yujaafii mid ka fogeeye buu ahaa wa yunaxii mid ka durkiya buu ahaa mirfaqayhi labadiisa suxul waxa uu ka durkin jiray can jambayhi labadiisa dhinac buu ka durkin jiray oo ka fogayn jiray marfiq iyo mirfaq mid walba waa la yidhaahdaa oo mid walba waa loo dabdi xadiidkana tirmidi baa soo wariyey ibnu khusaymana waa soo wariyey waana saxiixiyey wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam idaa rakaca markuu rukuuco basata mid markaa fidye ayuu ahaa dahrahu dhabarkiisa mid fidyo kala jiida buu ahaa wa sawaahu mid dhabarkiisa sima ayuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam oo markuu rukuucsan yahay yacni dhabarka waa simi jiray dhabarka waa simi jiray xadiiskaana waxaa soo wariyey bayhaqi ayaa soo wariyey bisanad saxiix ayuu ku soo wariyey xataa low suba calayhi ilmaa'u lastaqarra wax kale iska daaya haddii biyo korkiisa lagu shubo lastaqarra waa ku sugnaan lahaayeen biyahaasi xadiidkaasna duruq kala duwan baa lagu soo wariyey duruqyada dacfaa ku sugan laakiin majmuucu duruqa ayaa isqu weynayaa dariiqyada lagu soo wariyey qaarkoodna waxaa soo wariyey tabaraani baa kabiirka sakiirkaba ku soo wariyey cabdullaahi ibnu imaam axmedna zawaa'idda musnadku ku soo wariyey ibnu maajahna waa soo wariyey majmuucu turuquna waa isqu weynayaan wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam lilmusii kii xumeeyey wuxuu ku yidhi salaatahu salaaddiisa xumeeyey fa idaa rakacta markaad doonto inaad rukuucdo fajcal waxaad ka yeeshaa raaxatayka labadaada baabaco waxaad ka yeeshaa calaa rukbatayka labadaada ruug mid ku dul sugan ka yeel wamdud kala jiid dahraka dhabarkaagana kala jiid oo fidi wa wamakin yacni markaa tamkiin iyo sug yacni jidhka sug lirukuucika rukuucdaada daraaddeed u sug xadiidkana imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey bisanad saxiix wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu aleyh wasalam laa yasubu ra'sahu midaan madaxiisa hoos u iilin ayuu ahaa walaa yuqnicu midaan sarena u taagin madaxiisa ayuu ahaa walaakin bayna daalika ha yeeshe wuxuu ka yeeli jiray yacnii labadaa dhexdooda ayuu ka yeeli jiray mid madaxu sare u taagan yahay ama hooseeyo labadaa dhexdhexaadkoodu ka dhigi jiray xadiidkana waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey bukhaarina wuxuu ku soo wariyey fii juzi ilqira'a ayuu ku soo wariyey sheikuna waxa uhi bisanad saxiix buu kusoo wariyey wa macnaa laa yuqnicu ay laa yarfacu ra'sahu laa yuqnicuna waxaa loo jeedaa madaxaanu sare u qaadi jirin laa yasubuna waxay ku fasireen culammadu lam yumilhu ilaa asfala sida nihaayaduba uu sheegaayo hoos marka uma iilin jirin fii saxiixi muslimna waxaa ku sugan min xadiisi caaisha wa kaana idaa rakaca lam yushkhis ra'sahu walam yusawibhu wuxuu ahaa markaa nebigu sala allahu aleyh wasalam markuu rukuuco lam yushkhis ra'sahu midaan madaxiisa sare u taagin buu ahaa walam yusawibhu midaan hoosna u dhigin buu ahaa oo hoos u foorarin walaakin bayna daalika labadaa dhexdooduu ka dhigi jiray walaakin bayna daalikana shiikhu wuxuu yidhi waxaa soo wariyey yacni muslim iyo abu cawaana ayaa soo wariyey axaadiistan badan ee uu shiikhu soo arooriyey waxay tilmaamayaan kayfiyada nebigu sala allahu aleyh wasalam u rukuuci jiray ama uu amray in loo rukuuco marka la rukuucayo waa in labada baabaco la saaraa labada ruug la kala saaraa oo si fiican loogu qabtaa farahana waa in la kala durkiyaayoo la kala fogeeyaa oo faraha gacmaha marka ruugagga lagu hayo waa in la kala durkiyaa marka baabacada ayaa ruugga lagu beegayaa kurxintiisaeya farahana hoos baa loo sii daynayaa si ay marka waxa weeye dhudhunka ama xoogga dacalkiisa markaa si ay u gaadhaan ayaa la sii daynayaa farahana waa la kala durkinaya layskuma dhejinaayo amarka uu nebigu amray suma farrij bayna asaabicika waxay culammadu qaacid ahaan yidhahdeen alamru yaqtadii alwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo ayuu keensadaa haddii wax ka sarfiyo ka leexiye aan lahaynin nebigu sala allahu alayh wasalam ficil ahaanna wuxuu samayn jiray markuu rukuucayo inuu faraha kala fogeeyo waana daa'imay oo si khilaafsan lagama soo rarin waana amray weliba xadiiskii ninkii salaaddiisa xumeeyeyna waa ku sheegay in markaa faraha la kala durkiyo waxaa laga qaadanayaa kullu daalika waxaa laga faa'iidaysanayaa in ruugagga markaa lagu qabsado gacmaha marka la rukuucayo oo baabacooyinka la saaro ruugagga farahana la kala durkiyo oo la kala fogeeyaa inay tahay markaa mid waajiba inay tahay ayaa laga qaadanaya dhabarkana waa in la kala jiidaayo waa in la fidiyaa madaxana waa inaan sarena loo taagin hoosna waa inaan loo foorrin oo loo dhigin ee madaxa dhexdhexaad waa in markaa laga dhigaa mid hoos markaa u dhigis iyo sare utaag labada u dhexeeya waa in laga dhiga dhabarkana waa in la kala jiidaayoo la fidiya nebiga sala allahu alayh wasalam siduu dhabarkiisa u fidin jiray ee u simi jiray waxaa riwaayaadku sheegayaan ama axaadiistu ay tilmaamaysaa haddii biyo dhabarka lagaga shubi lahaa biyahaasi geesna uma dareereen oo yacni geesna uma dareereen ee dhabarkay ku sugnaan lahaayeen sida dhabarku u siman yahay daraaddeed ha yeeshee qofkii aan simi karayn dhabarka ama markaa waxa weeye golxale ama tuur ama wax la mida ah ama dhabar ku xanuunayo intuu kari kara ayuu la imanayaa laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha ilaahay nafna ku kallifi maayo intay kari karaysa mooyaane wax kale ku kallifi maayo laakiin ruuxii kari karaaya inuu dhabarka simo waajib waxa ku ah dhabarka inuu simo ayaa ku waajiba ruuxii kari karaaya wujuubu tuma'niinati fi rukuuci in lagu xasilaa inay waajib tahay rukuucda in lagu xasilaa inay waajib tahay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yatma'innu mid ku xasila buu ahaa fii rukuucihi rukuucdiisa mid ku xasila ayuu ahaa oo xarakada iyo dhaqdhaqaaqa mid gooye ayuu ahaa oo ku xasila wa amara bihi waa amray nebigu sala allahu alayh wasalam xasilitaanka rukuucda lagu xasilaayo almusii'a salaatahu kii xumeeyey salaaddiisa nebigu waa amray sala allahu alayh wasalam kamaa salafa sida soo hormartay awal alfasli asaabiqi fasalkan markaa kan ka horreeyey awalkiisa sida ku soo hormartay aynu xadiiskiisa ku soo aragnay wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahdo ayuu ahaa atimuu dhammaystira alrukuuca rukuucda waasujuuda iyo sujuudda dhammaystiruu nebigu odhan jiray sala allahu alayh wasalam fawaladii nafsii biyadih wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam fawalladii kii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahaye innii anigu buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam la araakum waa idin arkayaa min bacdi dahri dhabarkayga dabadiisaan idinka arkaya riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan min waraa'i dahri waa isku macne idaa maa rakactum markaad rukuucdaan wa idaa maa sajadtum iyo markaad sujuuddaan dhabarkayga dabadiisaan idinka arkayaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam maadu litawkiid baa loo siyaadiyey oo haddii maa ay idaa ka daba dhacdo waxay culammadu yidhahdaan waa masiidatun litawkiid tawkiid baa loo kordhiyey oo loo siyaadiyey bay yidhaahdaan aatay beyt ku cabbireen yaa taaliban khud faa'ida bacda idaa maa zaa'ida ardayow faa'iide qaada buu yidhi bacda ida idaa dabadeed maa zaa'ida maa waa ziyaado bacda ida maa zaa'ida bacd alculamaa waxay u soo naqliyeen maa bacda ida zaa'ida marka macna ahaan waa sax laakiin nadmi ahaan bay jaban tahay ee wasnigu wuxuu sax ku yahay kutubaha qaarkoodna ay ugu taallaa bacda ida maa zaa'ida xadiiskaana waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wa ra'aa waa arkay nebigu sala allahu aleyh wasalam rajulan nin buu arkay ninkaasoo laa yutimu aan dhammaystirayn rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystirayn wa yanquru ku qubqublaynaya fii sujuudihi sujuuddiisana ku qubqublaynaya oo bimacnaa aan ku xasilayn waxaanu rukuucdiisa dhammaystirayn sujuuddiisana aanu ku xasilaynin markiiba uu ka soo boodaayay markuu sidaa dhulka u dhigaba haddana ka soo boodaayey wa huwa yusallii walxaal huwa isagu yusallii uu yahay mid tukanaaya isagoo tukanaya walxaal huwa isagu yusallii uu tukanaayo ayuu sidaas samaynayey ninkaasi fa qaala wuxuu idhi eh, nabigu sala allahu alayh wasalam low maata haada calaa xaali haadihi hadduu dhiman lahaa haadaakani calaa xaali haadihi xaalkiisa tana uu ku dhiman lahaa maata calaa gayri millati muxammadin wuxuu ku dhiman lahaa diintii nebi moxamed diinaan ahayn buu ku dhiman lahaa yanquru salaatahu kamaa yanquru alguraabu dama yanquru wuxuu qubqublaynayaa salaatahu ay fii salaatihi salaaddiisa gudaheedu ku qubqublaynayaa kamaa yanquru siduu markaa u qubqublaynaayo oo marna madaxa hoos ugu dhigayo marna korku uga soo qaadaya isla markiiba alguraabu tukuhu addama dhiigga markaa uu dhuuqayo oo kale marka isagaa uu mar marna madaxa hoos ugu dhigayo marna uu kala soo booday mathalu aladii laa yutimu rukuucahu wayanquru fii sujuudi wuxuu yidhi mathalu ladii kii tusaalihiisu laa yutimmu aan dhammaystirayn rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystirayn wayanquru fii sujuudi sujuuddiisana ku qubqublaynaayo bimacnaa markiiba kala soo boodaaya wejiga dhulka kala soo boodaayo aan ku xasilayn mathaluljaa'ici kii kii markaa gaajaysnaa tusaalihiisoo kalu yahay oo wuxuu shabbahaa ruux gaajaysan alladii kaa gaajaysanoo yaakulu cunaaya atamrata xabba timira cunaya watamratayn iyo laba xabadadoo timira cunaya laa yugniyaani canhu shay-an waxbana kama deeqayaan ama wuxuu cunayaa laa yugniyaani canhu shay-an xaalaynay waxba ka deeqayn oo waxba ka tarayn oo gaajo kama biinayaan xadiidkana waxaa soo wariyey abu yacla iyo bayhaqi iyo tabaraani baa markaa soo wariyey ibnu khusaymana xadiidka waa saxiixiyey buu sheikhu yidhi waxaanu tilmaamay in qaybaha xadiidka qaarkood qaybta hore oo kale ay leedahay shaahid kale ay leedahay mawquuf isagoo ana waa loo soo naqliyey laakiin sheekhu waxa uu saxiixinayaa iyo culamo kaleba isagoo marfuuca wa qaala wuxuu yidhi abuu hurayrata abi hurayra wuxuu yidhi radia allahu canhu ilaahay raalliha ka noqdee nahaanii waa iga reebay khaliilii kii aadka aan u jeclaa sala allahu calayhi wasallam oo nebiga ahi wuxuu iga reebay an anqura fii salaatii inaan ku qubqubleeyo salaadayda naqra diiki sida diiggu u qubqubleeyo kale bimacnaa madaxa marna hoos ugu dhigo marna ugala soo boodo wa an altafita iyo inaan jeesjeesto ayuu iga reebay iltifaata staclabi dawacadu siday u jeesjeesato oo kale jeesjeesi la mida inaan jeesjeestana waa iga reebay ay iltifaatan kailtifaati saclabi iyo naqranka naqri diiki macnuhu saasuu dhacaya wa an uqciya ka iqcaa'i ilqirdi iyo inaan iqcaa sameeyo sida markaa daayeerku iqcaa u sameeyo oo kale axaadiista qaarna waxaa ku soo aroortay ka iqcaa'i ilkelbi axaadiiskanna waxaa ku soo aroortay ka iqcaa'i ilqirdi marka midna waxaa lagu shabahayaa yacni fadhiga eygaoo kale midna waxaa lagu shabahayaa fadhiga daayeerkaoo kale wa an uqciya ka iqcaa'i ilqirdi waxaa loo jeedaa sida markaa daayeerku u fadhiistoo kale in loo fadhiisto isku kayfiyaana laga tilmaamaya waa ruuxu labada sal ama barida inuu dhulka dhigto labada markaa addinna inuu marka isku taago oo bimacnaa dhulka ku joojiyo ruugaggana taago gacmahana uu dhulka dhigto sidaa kuududkaa inuu u fadhiisto salaadda gudaheeda nebigu waa reebay sala allahu alayh wasalam marka kayfiyaddaa in loo fadhiistaa ma bannaana fadhiyada salaadda la sunneynaya de waa kayfiyaad gaaro waa ah, la yaqaan waa iftiraash iyo tawarruk iyo yacni iqaaca sunno aho markaysagaa fadhiga labada sujuudood u dhexeeyo loo fadhiisto aynu u tegi doonaa insha allahuna waa waa jiraa waanu gaadhi doonaa insha allah marka xadiidkan wuxuu reebayaa afcasha xayawaanaadka in la shabbaho ayaa la reebaya saddex umuurood baa xadiidkanna kulmiyey sida diiggu marna madaxa hoos ugu dhigo marna sare ugu qaado xadiidkii horena wuxuu sheegayey sida marka waxaway tukuhu marna madaxa hoos ugu dhigo marna sare ugu qaado taa waa la reebay waxaa kaloo la reebay siday dawacadu u jeesjeesatoo kale in loo jeesjeeso iyadoo salaaddii lagu jiro oo khushuuc baa la rabaa iyo salaadda in la qaabilo waxaa kaloo la reebay fadhiga daayeerka iyo eygoo kale in loo fadhiistana waa la reebay waxyaalo kaloo afcaasha xayawaanaadka ka midoo la nahiyeyna waa jiraan saynu u tegi doonno in waxa weeye gacmahoo kale markaa xarakada in la badiyo aad loo dhaqdhaqaajiyo maa lii araakum raafici aydiikum kaannahaa adnaabu khayrin shumusin waxaa arkay nebigu sala allahu aleyh wasalam dadka qaarkoodoo markay salaamad naqsanayaan gacmaha sare u taaga markay salaamad naqsanayaan intay gacmaha fidiyaan sare u taaga markaasaa nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu amray salaadda inay ku xasilaan oo gacmahan ay taagayaan markay salaamad naqsanaya inay iska daayaan innagaba dadka qaarkood waa sameeyaan waana qalad markaasuu wuxuu ku yidhi maxaan idin arkaa idinkoo gacmihiinna sare u qaadaya oo aad mooddo yacni markaa daba farasoo kale aad mooddo faraska dabadiisu isma taagto waa xarako badan yaho waa dhaqdhaqaaq badan yaho dabadiisana aad buu uga shaqaysiiyaa oo u dhaqdhaqaajiyaa marka xarakadaa badan baa la diidaya waxaana lagu shabbahay yacni farasku sidaa uu dabada u dhaqdhaqaajinayo o kale taasoo kale ayaa lagu shabbahay waxaa ka mid a waxyaalaha afcaasha xayawaanka ee la nahiyey sujuudda sidaynu ugu tegi doonno in sha allahu yacni marka la sujuudaayo in marka waxa weeye gacmaha loo goglado siduu eyigu u gogladoo kale oo eyigu gacmaha saasuu u gogladaa marka marka la sujuudsan yahay dhudhunka in dhulka la dhigo labada dhudhun oo sidaa gacmaha loo goglado ilaa suxullada la dhigo taana waa la nahyi waa la diiday waa imbisaadka imbisaad ilkalbi iyaduna mid laynaga reebay weeyaan ashyaa kaloo afcaasha xayawaanaadka ka mid oo salaadda laynaga reebayna waa jiraan ficillada xayawaanaadka in la sameeyoo kalena salaadda gudaheedaba yaynay ahaanee xataa dabadeeda in la sameeya ma fiicna waayo tashabuh bilxayawaanaat culammadu waxay yidhahaen waa madmuum in xayawaanaadka la shabbahaa oo laysu ekaysiiyaa waa mid madmuuma oo la dhaleeceeyey oo xun weyn aan fiicnay oo waxay meel kaga dhacaysaa karaamadii bini aadamka ilaahay sharfay iyadoo bini aadamka ilaahay sharfay inay hoos isu celiyaan oo xayawaanaadkii shabbahaan yani taas iyadaa baa la diidaya nahaanii khaliilii baa abu hurayra yidhi nebiguna sala allahu alayh wasalam axaadiista qaar buu ku sheegay inaanu yacni ilaahay mooyaane cid kale khaliil aanu ka dhiganin nebigu sala allahu alayh wasalam walow kuntu mutakhidan axada minkum khaliilan attakhadtu aba bakrin khaliilan walakina allaha attakhadanii khaliila kama attakhada ibraahiima khaliila xadiidka saxiixu siduu sheegaayo marka haddaba markaa saxaabada qaarkood sida abu hurayre oo kale iyo saxaabo kaleba waa odhan jireen waxay amray khaliilkaygii ama khaliilkaygu wuxuu igu yidhi ama khaliilkaygu wuxuu iga reebay marka taa waxaa laga jawaabaya la odhanayaa nebigu sala allahu alayh wasalam cid bashara khaliil isagu kama dhigan laakiin saxaabadu inay rasuulka khaliil ka dhigtaan lagama reebin marka ictibaarka waxaa looga jeedaa yacni isaga ayaa khaliil nebiga ka dhigtay laakiin nebigu khaliil isaga kama dhiganin sidaasaa looga jeedaa wa kaana wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam yaquulu mid yidhaahda buu ahaa aswa'u nnaasi dadka waxa ugu xun sariqatan xagga tuugannimada waxa ugu xun alladii kii yasriqu xadaaya min salaatihi salaaddiisa wax ka mida xadaya kaasaa dadka ugu tuuga xun qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow wa kayfa yasriqu min salaatihi siduu u xadayaa ruuxu wax salaaddiisa ka mid ah qaala wuxuu uhi laa yutimu rukuucaha wa sujuudaha wuxuu ihi ma dhammaystiraayo rukuucdeeda iyo sujuuddeeda haddaanu rukuucdeedii iyo sujuuddeedii dhammaystireen wuxuu ka dhigan yahay inuu salaaddii xaday buu ka dhigan yahay xadiidkana waxaa soo wariyey ibnu abi shayba iyo tabaraani iyo xaakim baa soo wariyey waana saxiix wakhtigaa dhacay halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astakfiruka atub ilayk